xaqiiqadiisoo laga wareegto waxaa min bacdi suwarihi muxaawalatu tamshiyati alxadiidi daciif yaa kamid ah marka ma habooneen dad loo nisbeynayo xadiida rasuuli lahi sal allau alay wasalam oo imaamu lmuttaqiin ah dadka dadka xadiidkaas ku nasab sheegteen in ciladaa laga hela ma ahayn laakiin bixamdi illaahi markii laga hadlayo tadliis haddii la barbar dhigo bigayri mudalisiin waaxid bilmia ma dhamo mudalisiinta dhan marka laysku dardaro boqol iyo iyo dhowr waa baynamaa ruwaat اlxadiid الnabawi aalaaf mualafa marka hadihi اlqila laa yumkin an tucakira calى اlakariya taas waa mid midda labaad hore aan u sheegnay waxaa weyaan tadliiska mucdamu manaaطiq اlmuslimiina ayaama riwaaya lam yakun macruufa ila cinda ahli اlkufa wa qaliil min ahli اlbasra kulligeed reer ahli baqdaad reer ciraaq wa intaas un baa lagu yaqiin tadliis haddaad maqashid badigiisa waa reer kuufa wa kuufiyiinta waxaa lagu yaqaanay waxaa kamid tadliis fi lxadiid wa shurb الnabid wa ايش ايش التشayع axsant yani saddexdaas ceeb baa lagu yaqiin abu xaniifa waa kufi wahwa min miman yaqulu min ala'imati bijawaazi shurb الnabid الnabid waxaa waay muqadima qabla maa yasiir alcasiiru khamran yaa nabiid la yidhaahda haddii aada loo cabana waxa weeyaan madaxa dadka waa wareeriyaa marka ma ma maa askara kahiiruhu faqaliilhu xaraam yaa qaacido u ah almuhim musanifka tadliis lisnaad laba qeybu ka sheegay labadi markaan marno yaa tadliis alcaطfi iyo tadliis اtaswiya iyo tasli iyo tadliis اlqaطci aan ku dari doonaa kulligoodna min tadliis اlisnaad ay kamid yihiin laa taktar waxaa laleeyahay had jirtaan tadliis اlisnaad weeyaan wa tadliis الtaswiya tadliis الtaswiya juz min tadliis اlisnaad nafsu tadliis tadliis اlmatni la yihaaha jiro laakiin caadatan inta laguma soo qaato oo fii baab اlidraaj ya ayuu ku jira asiga haddii matnigii nebiga hadalkiisi hadal kale lagu daro tadliis waayo haddii camdi noqdo waxa weeyaan waa wadci buu noqonaa tadliis fi lmatni kaasaa la yihahda waxaan kale keligeed qeybtooda dhan waxa waa tadliis alisnaad markaasuu ri atadliisu qismaani axaduhumaa tadliisu lisnaad wahwa tadliisu lisnaad waxaa la yihahdaa intaanan tadliiska tacriifkiisa salaax u gelin lugawiyan waxaa la rabaa in cilaaqo laga helo bayna tadliis min min الnaaxiya الlugawiya iyo min الnaaxiya اصطilaaxiya inay calaaqa leedahay waxaa la yidhaha tadliis maakudu min الdalas wahuwa dalaam fi luga alcarabiya wa yuqaalu tadliis bimacnaa kitmaanu caybin fi lmabiic shay baad gadaysaa ama xoola ha ahdeen ama kitaab ahade kitaabkan waxaa weeyaan warqadaa dhexda ugu jirto oo iska cado macluumaadkii ay ka masaxatay ninkii haddaadan u sheegin oo sidaas u gada tadliis weeyaan kitmaanu caybin fi lmabiic ayaa la yihahda aslu tadliis waxaa cilaaqada inta uleeda liana almudalisa aydan yukfi cayban fi sanad cilaaqada ka dhexaysa labadooda kaas weeyaan marka tadliis lugada taas wey tadliis tacriifan cibaara an aqsaam qismi kasta tacriif gooniya uu leeyahay tariif laakin waxaa kulminaya kulligeed waxaawaa ikfaau caybin fi sana ha ahaada tadliisi taswi cadfi ha ahaada isnaad ha ahaado shuyuu kulli waxa weeyaan waa ceeb oo isnaadka ku jirta tadliiska waa waa lacay sida hadda noo imaan doonta laa nastabiq almualif asaa noo sheegi doono asbaab baa jirta oo ninka mudalliska ku kuxibaaraysa inuu xadiidka tadliisiyo ayna waa imaan doontaa laa daaciya in hadda aan sii horumarino keli a waxaa noo hartay inaan tadliiska aan sheegno ma huwa albaaciu lilmudalisi calaa tadliisi keliya inaad ogaato inta kale musanifka inoo sheeg marka tadliiska tacriifkiisa aan fiirino huwa an yarwiya inuu wariyo weeyaan can man shaksi uu ka wariyo laqiyahu aw la kulmay maa lam yasmachu wuxuusan ka maqlin minhu min ashaksi muuhiman asoo moodsiinayo annahu samicahu minhu inuu ka maqlay asoo moodsiinayo nin tilmiid a ah, sheekan wuu la kulmay marka la kulmidaas masiid min aliihaam waay ninkii aada la kulantay caadatan in wax ka warisaa lagu yaqaana marka haddaad ninkaas wax ka warisid ninka shakinaya male inuu xadiidkaas ka maqasha ninkii aada la kulantay waxaadan ka maqlin xadiid uusan kuu sheegin aada asiga ka warinaysaa xadiidkaas ma aha inaad ku been abuurinaysa xadiidka min axaadiidihi oo ninkaan xadiidka aada warinaysa waa leeyahay laakin anta lam tasmachu minhu mubaashara inamaa samictahu biwaasita shaksi kalaa kuu sheegay marka waxaa loo malaynaya waasita inayna ku jirin oo ninkii aada la kulantood la fariiso jirtay xadiid hadaad ka warisid caadadu waxay kusoo aroortay ninkaas inuu xadiidkiisa mubaasharaad ugu qaadantay ihaamka meeshuu ka imaanaya taas weya taa waa qeyb nin ou la kulmay musanif wuxuu ku dara haddana aw can man caasarahu nin ou la la casri ahaaday walam yalqahu awsan la kulmin muuhiman asoo moodsiinayo annahu qad laqiyahu inuu la kulmay wa samicahu minhu inuu ka maqlay haddana ninkan waxa weeyaan nin oo reer madiina ah ninkaanna masri weeyaan ma dhicin meel inay ku kulmeen laakiin isku casri bay noolaayeen caadatan culamada way israacsa jirta alcaada jarad ana almutacaasirayni yaltaqiyaani maadaama sheekh oo xadiis lagu yaqaano uu yahay caadada jara tilmiidki inuu raadi u ninkaas la kulmo mujarad almucaasara waxay nafta na ninkaasoo muxadika ah, nin la mucaasira ah, inuusan la kulmin baciid jiddan u ah inuu la kulmay oo wax ka maqlay marka ninkii ood la mucaasartay oo aadan la kulmin aada xadiidka warinaysaa dadka daakiradood waxaa usoo degdegayso inaad la kulanto ood wax ka maqasho xadiidkaada marka uu yahay xadiid ma'kuud canhu bilmubaashara taasaa idina ilhaamka keenayso sidaa hadda ibnu salaax uu ku tacriifiyey huwa qwl kaثيir miman ألfa في cilm المصطلح ibn صلاح وman اktasara kutubah kaثيirا waxay ku dareen tadliiska man laqiyahu aw caman caasarahu dadkii muxaqiqiinta waxay yihaahdeen oo looga helaya dad horane oo shaafiعي bazaar iyo rag badan loo helaya ibn yaxya maxaan ihahdaa ibn الqaطaan iyo oo loo helaya in lakala farqiyo tadliis waxaa la dhigi karaa baa layihi riwaayat الraawi can man laqiyahu maa lam yasmachu minhu muhiman anahu samicahu waa laqiya meesha ka keenaysa ihaamka iyo shakiga luqyada wa laakin riwaayat الraawi can man caasarahu walam yalqahu tadliis ma ah waa nushadana waa nagu soo martay waxaa lagu magacaaba alirsaal alkhafi waxay ahayd buuri ibn xajar laba mid inay doortaan culamadii inay yihaahdaan wax irsaal khafi la yihaahda ma jiraan ko la yihaahdo riwaayat raawi can man caasarahu laqiyahu baha ku qeydin markaas liannahu ida ctabarnaa ana man rawaa can man caasarahu tadliisan famin baabi awlaa can man laqiyahu marka in irsaal khafi ay xadfaan oo yihah labadabo waa tadliis haddii labada waa tadliis liraa waxaa weeye khalqi badan meesha boqolii ay ka yihiin kumanaanay soo gaari lahayen lianna riwaayat ruwaad can man caasarahu caasaruuhu walam yalqahu kahiira jiddan taas waa mid midda kale in labadooda isku mid ahaen alculamaau damu tadliis fii riwaayati man rawaahu can man laqiyahu bikhilaafi man arsala can man caasarahu walam yalqah mursiliin waxaayn adi weligaa ma maqash maya marka irsaalka waxa weeye madmuum ma aha liannahu ninkan nin uusan law la kulmin hadduu wax ka wariyo wuxuu is og yahay riwaayadiisa dadkana way ogyihiin in waxa la qalina ayna ku jirin tadliisna ikhfaau caybin fi sanad bay ahayd ninkan oo masriga ah oo khuraasaani wax ka warinayo dadka o dhanna way ogyihin asna wuu ogyahay in riwaayadan aan loo qaadanin inahu rawaahu canhu mubaashara ishkaaliya maba keeni karto wa hada wajh huwa aladi yufariq bayna almursal wa bayna ish atadliis wahuwa sawaab ayb markaasuu uri tadliis lisnaad wahuwa an yarwiya can man laqiyahu ninkau la kulmay inuu wax ka wariyo maa lam yasmachu wuxuusan sheika ka maqlin minhu min asheikh uusan ka maqlin muhiman asoo moodsiinaya annahu tilmiidkii samicahu xadiidkii inuu maqlay minhu min asheikh ow camana uu ka wariya caasarahu uu la mucaasarooday walam yalqaha uusan la kulmin muhiman asoo moodsiinaya annahu qad laqiyahu inuu la kulmay wa xadiidkii ou maqlay minhu min asheikh kaas waxaa la yihahdaa eh, calaa maa carafahu ibnu salaax dad badanna ay ku raaceen inuu tadliis alisnaad lagu magacaabo oo markaa mursal khafi iyo tadliisii oo dhan uu soo wadagalay sawaabkana sida aan kuu sheegay in lakala kala farqiyo weyaan ayb uma qad yakunu baynahumaa waaxidun waqad yakunu akhar ninka mudaliska ah waxaa dhici karto inuu isnaadka mid ka gooyo ama mid wax ka badan inuu ka gooyo isla nooc min tadliis le wa min shanihi waxaa weyaan tadliiska shanigiisa waxaa kamide anlaa yaquula fi dalika midkaas inuusan gudaheeda ku dhihin akbaranaa fulan walaa xadahanaa fulan wala wamaa ashbahahuma ninka mudaliska ah waxaan tadliisku magacaabi karnaa an yأtiya bsiigaة muxtamilaة lisamaaci wغayrah walidalika min tamaam tacriif tadliis riwaayat raawi عan man laqiyahu wasamicahu minhu maa lam yasmachu minhu muhiman anahu samicahu bisiiqati taxtamilu samaaca wakayrahu siiqadaas anna iyo can iyo qaala iyo dakara iyo wixii lahal a weeyaan laakin hadduu yihahdo xadatanaa wa akbaranaa fulan hadduu yihahdo wuxuusan ka maqlin siiqadaas kadaab wa kaas khalaas laakin hadduu ihahdo qaala zuhri ficlan zuhri hadiidkan waa yiri laakin lam yaqul laka huwa eed marka been kama aadan sheegin qaala fulan haddaad tidhaahda hada alqowl maqulu lifulan lakin gaayatu ma fi lamri anahu lam yaqul laka anta inama qaalahu ligayrika wadaka algayr huwa aladi qaala laka hadalka run waaye laakin haddaad tidhaahdo waxaada ninkaa ka maql xadathanii fulan fulan inama alacmaalu biniyaat hada kadaab khalaas waxa waa daraja ula walidalika waxaa tadliis la dhigi karaa inuusan isticmaalin siga samaac sariix akbaranaa fulan xadahanaa fulan wamaa ashbahahum wainamaa yaqulu mudalisku waxau leeyahay qaala fulan aw can fulan wanaxwi dalika can fulan hadalkan fulaan ka yimid hadalkaan xadiidkan fulan waa ka yimid laakin dariiqada ugu yimida dadka ka qarinay keliya intaas farqiga udhexeeya intaas waa aalibka waxaa muhiim ah inuu ogaado alfarq bayn limaada qubilat hadihi siiqa walam tuqbal tilka <coughs> waxaa kamid buu uri mihaalu dalika maa ruwiina can caliy bni khashram qaala kunaa cinda bni cuyayna sufyaan ibni cuyayna faqaala qaala zuhri ibnu cuyayna wuxuu uri qaala zuhri ibnu cuyayna waxaa lagu yaqaanaa min talaamidati azuhri asigii sufyaan thawri labadabo wtilmid اmktas bالzuhri huwa bnu cuyayna akar min athawri ayb markaasuu ri faqaala qaala الzuhri faqiila lahu waxaa lagu yiriyey xadaثakum الzuhri qaala qaala zuhri adma tiri xadiidkan zuhri maa kuu sheegay fasakata uma qaala qaala الzuhri waa soo celi faqiila lahu samictahu min الzuhri faqaala wuxuu ri cadaaladiisa uduyadiisu la lam asmachu min الzuhri walaa miman samicahu min الzuhri xadaثanii cabdالrazaq can macmarin can الzuhri fiiri sufyaan ibn cuyayna zuhrina waxaa tilmiido u yahay macmar tilmiido u yahay may asi macmar laba laba oo mutasaawiyeyn awa laakin hadda wuxuu noqday macmar shayku shaykihi cabdirazaqna tilmiido u yahay marka hadduu ibnu cuyeyne cabdirazaqa wax ka wariyo waa la aqbala liannahu min shuyuuki macmar sidaas oo kale zuhri markaasuu labadhan intuu geeyo ti shiikiisi uu aaday markaasaa loo sheega lii waa laga digtoonaaday alii warkaas ma rabna adiga maa zuhri ka maqas waan ka maqlay hadduu yihahdo khalaas kadaabuu noqon lahay dantii waxay keentay markaa inuu caddeey laakiin licilmikum meeshaas waxaa ku qorataan سفyاn بن عyayna min الmdlisiin almqbuliina tdliisه بn عyayna waa la isku waafqsan yahay wain kaana mdlisa lakina tdliisah mqbul leesh لأnnahu laa yudlis إilا can ثqاat bالتأkiid lama arkin ibn عyayna إida xadف الwasطة faإida rujica sama ثqata taas waa macluumaadka looga baahan yahay ayb alqism الثاني tdliis الshuyuuk wa huwa tdliis الshuyuuk waxaa la yihahdaa an yarwiya can shaykin inuu ka wariyo xadiiثa samicahu minhu xadiid ou ka maqleed ka warinay waa kalaam toosan waay waa shaykaadi xadiidkan aad utiirinaysadna waad ka maqashay canhu mubaashara laakin mushkilada maxaa waaye fa yusamiihi shayki wuxuu ku magacaabaya aw yukanihi wuxuu ku naanaysaya aw yansibu wuxuu u nisbaynayaa aw yasifu wuxuu ku sifaynaya bima laa yucrafu bihi waxaan lagu aqoonin muxuu saas u yeelaa kay laa yucraf saa loo garan dadkii wuxuu uga dhigayaa shiikan shiikii wax ka wari jiro lagu yaqiini inuusan ahayn in la yidhahdo wallahi maa sha allah ninkan sheikh badana maalin kastaba xadiid waaxid bishaykin jadiid u imaanaya kahratu riwaaya watisaacu ruqcatihi ay tusinaysaa marka xaqiiqadii waatay ana hada الshaykh اladي rawayta canhu hada اxadiid wاxadiid huwa haabit lakin gaayat ma fi اlamri anaka tusami الshayka bima laa yucraf waxaan lagu aqoonin yaad ku sheegaysa marka qofki wuxuu isleeyahay ninkaan nin cusub weeyaan taas waa juz min الtdliis lanaka akfayta shaykaka bima laa yucraf bih mihaalkiisa waa kana mihaaluhu maa ruwiya lanaa wax noola wari wey can abi bakr bni mujaahid alimaam اlmqri anahu rawaa canhu anahu rawaa can abi bakrin cabdillaahi bni abi daawuud asijistaani rawaa can abi bakrin canhu ma ah ayib abu bakr bni mujaahid waa imaam kabiir jiddan weyaan lahu maqaam kabiir khaasatan fi cilmi alqira'aat axmed ibni muusa la yidhaha magaciisa abu bakr ibn mujaahid axmed ibni muusa ibni mujaahid yaa la yidhaahda adunu inuu halaaثumia sita wa halaaثiin mia mase itnain wa halaaثiin meelahaas dhintay abu bakr ibn mujaahid waxa weeyaan taaliifaadkiisa kulu imaamin min aimati اlqura qiraadooda kitaab gooni u ka alifay wuxuu leeyahay kitaab qira qiraaatu abi camrin qiraaatu lkasaa-i qiraaatu naafic qiraaatu fulan nin kastoo todobada imaam kamid ah kitaabuu ka alifay qiraaadiisi liwaxdiha markaasuu haddana waxaan lagu magacaabo maxaan ku ihaha usuul iyu haddana ka kitaabu lyaa-aad kitaabu lhaa-aad yuu leeyahay marka waxa weeyaan cilmu lqiraaa yactamidu caleyhi ictimaadan kuliyan waa nin sidaas abu bakrin ibn mujaahid rawaa can abi bakrin cabdillaahi bni abi daawuud sijistaani cabdullaahi bni abi daawuud tilmiidka abu daawuud wiilkiisii weeyaan cabdullahi bni abi daawuud cabdullaahi bni sulayman bn ashcaf yaa la yidhaahda aabihiis ah, wuxuu ka dambeeyey maa yuqaarib hamsiin sana waxau dhintay asiga ah, thalaatmiya arbaa wa cishriin cabdullahi bni abi daawuud marka cabdullaahi bni abi daawuud aimada dhan waa hiqa bay yihaahdeen ilaa ana ab abaahu qad dacafa caadatan waxaa lagu yaqiinay wiilka aabihiis inuu wiilkiisa oo u xadliyo soo ma ahay marka asiga keli a daciifiye wuxuu ku daciifina waa la garan laayahay baa leey maca anahu huwa aladi eh, eh, istaxabahu fi jamiic almanaatiq waasmacahu alriwaayaat min almashaayikh alkibaar wamaca dalika takalama caleyh تكلم عليه لكن العلماء لم يقبلوا من أبيه سبب تضعيفه وهو إمام وله أرجوزة قصيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة من أروع ما ما قيل مركا أبو بكر المجاهد حوري حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله عبد الله بن أبي داود على طول waa la garan laha أبو داود kunyadiisa أبو عبد اللahi waay waa kamid tahay markaasuu u tiiriyey baynamaa abu daawuud kunyada lagu yaqaano waxa weeye abu daawuud sulaymaan ibn ascad kunyadiisa abu daawuud wa laakin bima ana abaa daawuud huwa abu licabdillahi sayakuuna ish abu cabdillahi aydan lianna wiil haddaad dhashay toban wiil aad dhashay kan yaxyaa la yidhah kan waxaa la yidhahdaa sulaymaan kan waxaa la yidhah cali anta abu caliin anta abu yaxya ana anta abu fulaan intaad dhashay abu waa u tahay marka kunyo aan abu daawuud lagu aqoonin yuu u saariyey ori cabdullahi bn abi cabdillah kalaamkana صaxiix waay lianna abaa daawuud huwa abu lihada اlimaam aladi huwa cabdullahi faman kana aban licabdillahi fahuwa abu cabdillahi وروى عن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر المقري فقال حدثنا محمد بن سند نسبة إلى جد له maxaa ka habooneed abu bakr ibn mujaahid oo ilaahay darajadaas siiyey inuu meelahan u ka raadiyo sumco ka raadiyo bal fiir bani aadamka ibtilaa-aad inay tahay ilaahay baa qadar iyo qiimeyn ku siiye haddii aad siday arrinta ta u wareysay intaas wuxuu sameynaya an yuqaala lahu ina lahu akthar min shaykh yani bani aadamka fiiri waxaa weya meesha uu ila gaarayso marka maxa uu ka helay ninkaas hadda awal imaamun laa yubaara wax lamid ee ah lama arkaynin laakiin asigaa farta isku muday meel uu wax ka raadi ou lahay inta yaro sumcana ku dhiman dhamaystiru islahay asiga laakin xasala lahu ish alcaksu anahu wusifa anahu min jumlati man yartakibu tadliis ashuyuukh hada ceebay noqotay walidalika waxaa la yihahdaa ninka mudliska aladi yaxmiluhu calى tadliis inama huwa baxث can mazidi min الsumca wالshuhra wakatrat الshuyuuk wakatrat اlaxaadiid allahu caamalahum binaqidi qasdih marka horta ceebti ugu xumeeda dusha laga saara ko midda labaad axaadiidan ha lagaa aqbalo daraaddeed ay dadkii aan habboonayn xadfeen kii iska dhaaf laga aqbalay kuwii saxda ay u wariyeen baa farta lagu wada taago waxaa la yihi xataa kuwii kale lagama yeelayo ilaa inaad tirahdo samictu waxadartu marka intii yara tadriiska u sameeyey casharata axaadiid hadday ahayd afsadat caleyhi mi-aat alaxaadiid marka sidaas oo kale waxa weeyaan qofka inuu ilaahay subxaanahu watacaala muxuu raalli kaaga yahay inaad fiiriso laa tandur ilى الnaas walaa ilى sumca لأnnahu qad yaأti albalaء min xayثu tadunu anahu yaأti laka اlfawz laakin adiga qawaaciddaas hadaad qabsatid ood ku dheganaatid ha lagu yihah fulan laysa lahu ilaa shaykaani faqط maanta dhan ayagu soo celcelinaya laakiin labadaas haddaad ku dheganaatid oo si fiican wax ugu warisid ilaahay baa maqaamkaada kugu rafcinaya haddaad toba min almutahaalikiin intaa keentid ad labadii aada sumcada kula hela baabi-aysa khalaas waxaad ku haysatid lama arko marka tadliiska ceebkiisay kamid tahay ayib hadda musanifka labadaasuu sheegay labadaas wuxuu u sheegay wahumaa akharu anwaaci tadliis wuquucan fiiri musanifka haddii lama dhihi karo limaada tarakahu lam yatruku can jahlin laakin kitaab kasta markii la alifayo qeybta ugu muhiimsan oo kuu sheegay fiiri anwaac tadliis alaakar waxa waaye qaliil lwuquuc tdliis الtaswiya wahwa wahuwa sharu anwaaci tadliis waxaa la yihahdaa baa layihi isqaaطu hiqatin isqaaطu ضaciifi bayna hiqatayni laqiya axaduhma alآakar noocan tadliis taswiya wuxuu ashar u noqday ninka mudliska ah asiga sheekiisa yusarixu bالsamاع maثala wlid بn mslim xadaثanaa aw xadaثani اawزaaعي ou leeyahay ninkii iyo wlid tdliis ku yaqaano waxau leeyahy alyوma salimna min tdliis اwlid لأnnahu صرxa bالsamاع can shaykihi xadaثanaa alawزaaعي intahayna markaasu shayk اlawزaaعي yuu goynaya oo daciif ah markaasu wuxuu ka warinayaa shayku shaykihi haddana leeyahay awsaaci can fulan ou leeyahay marka waxaa loo malaynaya awsaaci mudalis maa imaam shaami wa haddii lafdigii can ou isticmaalay iyo xadahan haduu yihah isku mid wa adiga welida iska fiirinaysi welisa basaraxa bisamaac can awsaaci wixii ka dambeeya waxaa leedahay khalaas mas-uuliyatu man bacdahu asiga sheekiisi intuu tasriix bisamaac sameey bu haddana tasaruf sameeyo sheekii iqada daciifka uu xadfo bishardi waa inuu awsaaci ninkaana daciifka ana wax buu ka maqlay ninka uu wax kasii warina wax buu ka maqlay oo marka haddii uu awsaaci thaaniga ka wariyo lama dhahay munqaطic waa liana alawsaaci min talaamidati man dalika hiqa thaani marka xadiidka waxaa loo malayna huna cilat tadliis intafad liana alwaliid qad bisamaac wa huna awsaaci mudris laguma yaqaano canow isticmaalay shiikhu wax ka welina waa lagu yaqaana inuu shiikiisa yahay xadiidka calatuul waa la aqbalay marka ashaddu gumuudan min alawal ko midda labaad meeshii tadliiska laga filinaya meelan ahaan ou sameey waxaa weeyaan kaa waaa dad badan ba waxay leeyiin ninkaas sidaa sameynaya cadaaladiisa madcuuna weya liannahu israar cala aljariima bikuli waqaax inaad timaadid oo bihadihi ariiqa aada samaysid laakiin waxaa lagu sheegay saddex iyo afar ruwaad baqiyat ibn lwalid iyo waliid ibni muslim iyo wax lamid ah yaa lagu sheegay nooca tadliis tadliis taswiya la yihaahdo waa dad fara ku tiris a weyaan waa sharu anwaac tadliis lakin alxamdu lilahi lam yusaf ila haulaai nooca kale waxaa weeyaan tadliis اlcaطf an tarwiya xadiiثa can shayki samictahu minhu watacطif عalayhi shayka آakar lam tasmع minhu dalika الxadiiث mubaasharata inama samicta minhu biwaasطة fiiri markii waxaa lagu yaqaanaa maala markaad tiraahdo haddii uu yihahdo maala ibn cuyayna xadathanii الzuhri ou yihi waa sax wa abu isxaaq uu yihi maala aلsabici zuhri xadiidka waa ka maqlay mubaasharata lakin abu isxaaq yarwi hada الxadiid lakin hada tilmid aladi yaqul xadathanii lam yasmع minhu mubaasharata inama samicahu min shaksi akar can abi isxaaq xadiidkan marka labadan sheekuu isku cadfay midna waa ka maqlay canhu mubaashara midna wuxuu kaga maqlay biwaasita sax wala la marka midkan sheekaan hore tadliis maa xadathanii baa tiri tadliisku ma jiro laakin macطuuf calayhi riwaayatuhu mudallasa liannaka lam tasmac canhu laakin daahiru cibaara maxay tusinaysaa annaka samicta minhu mubaasharata taas waxaa la yihahdaa tadliis alcaطfi tdliis la yihaaha jira tdliis الqطci waxaa la yihi mثala xadaثanii u leeyahay yaqطc الkalaam waa aamusay markaasuu الzuhri u leeyahay ardayga meesha fadhi wuxuu umalaynayaa xadaثaniidan faacilkeeda inuu yahay ish الzuhri oo xadaثani zuhri ay tahay dadki saasay u ahayn sheekana muxuu ujeedaa xadathanii markuu yihahdo inuu hadalkii ka insarafa canhu aلzuhri mubtada inay tahay oo ana zuhri laysa faacila lish lificli litaxdiid xadathanii o le waa aamusa marka waxa way yanwi ana alkalaama dalika qad sakata canhu waqaطacahu wala an yastanif yaqul aلzuhri bimacnaa qaala aلzuhri xadiidkaas waxaa la yihahdaa tdliiskaas waaa la tdliis اqطci man sawa fulan w fulan laba iyo saddexa loo sheegay marka anwaac tdliis kaa weya asbaabu dam الtdliis waa kana ama alqism اlأwl qismiga horo famakruh jidا qismiga hore musanif ku magacaabay tdliis اsnaad makruh jidا طabعا waxaa loog yahay dad badan baa muxaram yihaahdeen wahuwa laysa baciida can الsawaab qad damahu damahu akharu الculamaa kan horo hadda musanifka uu tadliis isnaad ku magacaabay annagana waxaan ihi jamiica anwaaci tadliis tadliis waxaa weyaan kuluhaa tadliis ish fi lisnaad wa kaana shucbatu ay ibn اlxajaaj min ashaddihim daman lahu ninka ugu daran ee tadliiska aada u cay buu ahay baa lii faruwinaa waxaa noogala wariyey can shaafici alimaami canhu can shucba inuu ka wariyey anahu qaala inuu yihi shucba atadliisu akulkadibi dad badanon aniga kamid ahay mar badana waaa shaaficiya wuxuu yihi atadliis akulkadib xaqiiqada saas maa sida ibnu salaax sheegay ana الshaafiعي yarwi hada qowl can man can shucba laysa qowla lishaafiعي inama ashaafiعي raawiya ayb atadliisu akulkadib kalaamkaas kalaam mucabir waay beenta kama foga buuri beentu walaal leeyahay beenna ma dhihi karno laakin kama foga buuri waruwina canhu waxaa noogala wariyay anahu qaala inuu yihi lian azniya axabu ilaya min an udalisa yani taas ma aha hadda inuu shucbad ugu arko annahu law khuyira bayna alamrayn o ujbira annahu yartakibu zina ciyaada biاllahi laakin waxa weya siduu musanifka sheegay wa hada min shucbata ifraatun weeyaan xadkuu ka bixiyey maxmuulu waxaa lagu ximbaaraya cala almubaalagati in lagu xeel dheeraada fi zajri canhu asiga in wixii laga fogeeyo dadka iyo wa tanfiiri in laga carar siiyo yani ulajeedada ma aha ana zina ahwan laakiin marka zino qubxigeeda la yaqaanay wixii lala xariiriyey in dadka laga fogeeyo o laga carar siiyo ulajeedadiisa intaas weeyaan mooye mas'alat almuqaarana xaqiiqiya ma ah sida sawaabkaa sida abulwalid atayaalisi u yihi lian akhira min aلsamaai ahwanu aw axabu ilaya min an udalisa fi اlxadiid kalaamkaasaa صaxiix ah eh. maquuladan shucba uu yidhi anqada allahu biha ummatan dad badanoo tadliiska isaga yaaci lahay hadalkii shucba markii laga maqlay nin kasta gadaalo u gurtay wailaa kaana tadliisu akar lanna shucba waa waa taabic taabici waa nin imaam kabiir ah maqaaladiisa intasharat sharqan waqarban tii waxay dhalisay an yuqalila min cadad اlmudalisiin kalaamkaas fii maxalihi buu ah dadkii o dhan markii lawada maqlay waxaa weeya min jumlati maa yudkaru qowlu shucba ida dukira tadliis ayb uma اkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii qabuuli riwaayati man curifa bihada tadliis waxay isku khilaafeen fii qabuuli riwaayati man fii qabuuli riwaayati man shaksi riwaayadsi la aqbali karo curifa bihada tadliis lagu lagu oqoonsaday fajacalahu fariiqun waxay ka yeeleen min ahli xadiidi walfuqahaa majruuxan bidalika inuu mudaliski hadduuba tadliis sameeyo inuu noqonaya min majruux ah oon riwaayadiisa laga aqbalin daciif laga dhigay wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tuqbalu riwaayatuhu riwaayat lmudalis la aqbali maayo bixaalin bixaal min alaxwaal bayana samaaca ha cadday am lam yubayin ama samaac xadathanii ha yihahdo ama samictu cadaaladiisa maطcuuna ah liannahu irtakaba jurman fi tamshiyati xadiiثin laysa bihaabitin marka hadalkaas baciid can sawaab ma ah laakin waxa weyaan sida wasadkaa sida jumhuurka ay yihaahdeen wصaxiixu tafsiil in lakala qaada wanaagsan waanamaa rawaahu lmudalisu ninka mudaliska wuxuu wariya bilafdin uu ku wariya muxtamalin ixtimaali karo samaaci gayrihi lam lafdigoo lam yubayin fiihi samaaca uusan cadaynin walitisaala xukmuhu xukmu lmursali mursalka xukmigiisa oo siduu mursalka marduud u ahay cinda ahli اxadiidi qaatibatan kadalika asamaac almudalis ida lam yusarix bisamaac xadiidkiisa asina mursalo noqon marka xukmu xukmu lmursal tashbiihaas min xayثu radd miya mase xukmu xukmu lmursalo inqiaaci inqiaaca mursalka ah kulu man kaana yaqbal lmursal laa yaqbal lmudalis xukumka iyo inqiaac hataa isku mid ma aha in laisku tashbiiha ma ahayn lianna tadliisa aladi ruwiya bilafdi اlcanana aswa lianna mursalka waa la isku ixtijaajkiisa baynamaa mudaliska layskuma khilaafin sida hadda noo imaa doonto ko inqiaaca oo mursalka ku jirtana laysa kalinqiaac aladi fi almudalis lana inqiaaciisa sayi jiddan wa marka wuxuu leeyahay xukmu xukmu lmursali iyo wa anwaacihi saas miya ad qabtaa wa anwaa wa anwaacihi may qabtaa Ah, xukm lmursal ay raacsan tahay aqsaamtii mursalkaa noocyaal badan kala ahaa sidii buu raacina maba loo baahnaynbo ayib marka wasaxiixu tafsiil alwl ana maa rawaahu lmudalisu bilafdin muxtamalin qeyb waay ah. alqism athani wamaa rawaahu bilafdin wuxuu ku wariyey mubayinin lilitisaali itisaalka cadaynayo naxو samictu xadaanaa weeyaan waakbaranaa iyo ashbaahihma waashbaahiha fahuwa maqbul muxtaju bihi wuxuu leeyahay haddii uu ku wariyo bilafظi laa yaqbal taأwiil samictu fulana xadaanii fulan hadduu yihahdo ninkana asalkiisa caadi loogu ahay laa yumkin an yatajaraa alkadib calى sheikh bilafdin laa yaxtamilu ila dalika marka sida صaxiixa fahuwa maqbul muxtaju bih wa fi الصaxiixayni wagayrihima waxaa ku jira kutubta صaxiixeynka iyo geyrkooda min alkutub اlmuctamada min xadiidi hada darb noocan xadiidkooda waxaa ku jiro kahiiru jidda wax badan a kaga jiro oo ayaga macnaha mudalisiin qad saraxuu bisamaac fi kutub lmuslimiin oo dham ay kuwada jiraan waxaa loo aqbalayna liannahum saraxuu bisama midlaka qadaata qadaata wاlacmash wasufyaanayn wa hushaym ibni bashiir wagayrihim intaas oo dhan wa kuwaan oo dhan waxaa lagu yaqaanaa tadliiska laakiin waa la kala yahay طabعا acmash akharuhum tadliisan abu isxaaq iyo wax badan weya qataada ibnu dacama sadusi qadarina waa yahay mdlisna waa yahay وmaعa dalika imaam min ama الtaabiciin xasan اbصri oo kale lamid yaha lha markaasuu uri waaa loo whada لأna tdliisa hishaam ibn bashiir a igu qoran hushayn ku saxmaa sida nusradayda o kale hushayn maa sax wahada لأna tdliisa laysa kadiba tdliiska kadib ma ah wa huwa darb min alibhaam waa qeyb oo qarinta kamid ah darbun waa nooc bilafdina lagu ibhaamiyey muxtamalin la qaadan karo suuragal oo samaac iyo inqiaac ba ixtimaali karto wاlxukmu biannahu laa yuqbalu laga aqbali maayo min almudalisi xataa yubayina intuu ka cadeeyo xadaanaa iyo samictu ka wاlxukmu bأnnahu laa yuqbal min almudlisi xataa yubayina qad ajrahu shaafiعي habarka taas wاlxukmu mubtada waay in lagu xukumo bأnnahu mudliskii laa yuqbalu bأnnahu xadiidkii laa yuqbalu min almudlisi laga aqbali maayo xataa yubayina intuu ka cadeeye in saas lagu xukmiyo qad ajraahu shaaficiyu baa ku socday sidaasuu ku socodsiiyey radia allahu canhu fii man carafnaahu ninkaan garano dalla saqariye ceebta isnaadka marata yani imaamu shaaficiya wuxuu ihi tadliis waxaa lagu noqon karaa hal xadiioo mar la tadliisiyo firi farqigu udhaxeeyo dad waxay leeyihiin ninka idaa kaana laa yudalis ilaa mara aw maratayni kaas tadliis lama yihahdo yutaxamal canhu lianna hada tadliis naadir wanaadir laa xukma lahu dad jumhuur saasay qabaan imaamu shaaficina wuxuu qabaa ninkaan ogaana anahu dallasa mara waaxida laa naqbalu min xadiidihi ilaa maa saraxa bisamaac imaamu shaafici mutashadid fi hada aljanib wa ama alqismu thaani qismiga labaad fa amruhu akaf tadliis shuuk badigiisina dadka mutaakhiriinta ayaa isticmaalo laakiin hadda ibnu salax naftigiisa meeqa qaala alxaakimu mar qaala abu cabdالlahi الxaafظ mar qaala abu cabdالlahi ibn اlbay hada tdlis shuyuk nafs الshay kaثيir min الmتaأخiriin la yslmuna min hada الshay اndur ilan وama اlqism الثanي faamruhu akaf wa fiihi waa ka yar yahay midkaa kale waa ka fudud yahay maxaa yeelay fiihi tadyicunaa ku sugan dayacid lilmarwiyi canhu ninka wax laga warinayo la dayaca liannahu magacan lagu aqoon u sheegto iyo wa tawciirun baa ku sugan in laga dhigo la cariiriyo liariiqi macrifatihi sheika sida lagu garan lahay jidkiisa cariir in la geliyo haddaad ninkii w magacaan lagu aqooni aad ku magacaawdid sida lagu garan lahaa cariiri noqotay saas uu leeyahay tawciirun liariiqi macrifatihi ariiqun wacira haddii lagu yihahdo waxa weeyaan waa dhul oo geedo iyo qashin oo jid la socda aan lahayn ariiqu wacira la yihahdo kana waxaa weya shiikii awal la yaqiinay yaa waxaad ka dhigtay sidii lagu garan lahay meel loo maro aan laga arkay sidaasay la dhigan tahay wa tawciiru liariiqi macrifati calaa man jidkii lagu cariiriyo yadlubu dalbay alwuquufa calaa xaalihi calaa xaali sheikh sheekaas magiciisa aada ka bedeshay sida lagu helo ninkii raadinay culays ku keentay iyo wa ahliyatihi inuu ahal yahay in wax laga maqli karo in kale wa yaktalifu lxaalu xaalkana waa iskhilaafaa fi karaahati dalika bixasabi اlgaradi ulajeedada alxaamili caleyh ku ximbaartay siday u kala duwan tahay iyuu tadliiskii xukunkiisana u kala bedelan yahay karaahadiisa marka hadda fiiri eh, haddii lagu yihahdo marka u horeyso malxaamilu lilmudalisi calaa tadliisihi waxa weeyaan anahu akbara bikhilaafi اlxaqiiqa taasaa asal u ah ma alxaamilu lilmudalisi calى tadliis tadliisoo ceeb ah maxaa ku kalifaya ninka muxadidka inuu sameeyo jawaabteeda waa kan sigaa meeshaan kugu sheegay nuqdada kale ana tadliis madmuum wاdaliil qowl shucba waa waa waa sidaasaad leedahay markaasuu ri faqad yaxmiluhu inuu ku ximbaaraa la arkaa tadliiskii sheeki alaa faqad yaxmiluhu sheeki inuu ku ximbaara calaa dalika tadliiskii kownu shaykhihi shaykiisa ahaanshadiisa oo aladii gayara simatahu ama ismahu ismigiisa uu wax ka bedelay inuu yahay gayra hiqati gayara simatahu saas maa qabtaa aywa hadda tadliis shuuku noqonaya yani ala manaha wuxuu caan ku ahay wax laga bedelo uma shardi haddii la ridana waa lamid tadliis isnaadkii horo sheikiisi inuu rido ou shayku shaykii ka wariyo waxaa keeni karto ana almasquuطa inuu yahay gayru hiqa fiiri marka karaahadiisa hada ashad ninkan waxaad uridaysaa haddii aada sheegi laheyd annahu laa yakun xadiiduhu maqbulan xadiidkii daciifka ahay sadaad ugu dhigtid xadiid saxiixa ahaad ninkaa daciifka aada xadfaysa faqad yaxmiluhu calaa dalika kownu shayki inuu yahay aa dhici karto aladi shayku gayara simatahu uu bedelay kownu shaykihi hayra hiqatin hayraa waxaad u kordhiyey khabaru kownkaas wa sidii kaana ay ficil ma ficil maadi oo ism iyo khabar uqaadato maa tashaqaqa minhaa aw tasarafa minhaane wagayru maadin milahu qad camil kaana ayruhu s kaana milahu aywa marka hadda kownkaas markuu faacil noqday waqad yaxmilu calaa dalika kownu waa faacil liyaxmilu markuu faacil noqday kadib wuxuu u baahan yahay kownkii ism iyo khabar isimkii waa shaykihi oo loo idaafay min idaafati اlmasdari ila smihi kownu shaykihi maxaa u dhima markaan aladi sifay noqotay jumladan سلة الموصول silat lmawsuul weeyaan maxaa marka dhiman kabarkii gayra fiqatin dhe markaas sidaas wey ayb marka sheeki waxaa loo goynayo waxaa weeyaan asbaabta ku ximbaaraysa asaa ahayn marka taas waa tadliis muslimiinta oo la khiyaanay noqonaysaa wax ay u muslimiinta ka digtoonaan lahaayeen yaad qarinaysa ayb aw kownuhu waqad yaxmilu calaa dalika kownuhu kownu shaykihi mutaahira alwafaati tan waa ka sahlan tahay tan kale sheekhaadi ood axaadiidta ka warinaysa a ilaahay cumrigiisa dheeray hadduu hore ka dhiman lahaa axaadiistaas oo dhan adaa lagugu baahan lahaa in lagugu yimaado fiiriya waxa weeyaan sheekan cumrigiisa hadduu boqol sano gaaro haddii konton oo ku dhiman lahay khamsiina sana dadkii yimaado dhan aday kuu baahnaan lahay sheiki marka cumira dad adiga aada sheekh u tahay shayku sheikiga aada u tahaa soo gaaray asigi marka maxay noqdeen dad laba jiiro aday kaaga dambeeyo yaa sheekan waxa weyaan mulxiq alaxfaadi biاlajdaad ala yihahdo ilmihii yar intu soo qaado kula mid dhiga markaasa waxaad leedahay ma kuwaasi anigaa isku sheekh noqonayn waa inaan ariiqa raadiya sheekii aada wax ka wari jirtaa marka aad ka wareeganaysaa lees markii la weydiiye wuxuu leeyahay dad badan oon anigaba aan ka dabaqa sareeyo yaa ila daba noqo ila dabaqa noqotay marka waa inaan aan sheekiisa u raadiyon asigaba gooyaa sidiisa fiiri marka waa kana aw kownuhu mutaahir alwafaat qad shaarakahu ay la wadaagsadeen fi samaaci minhu sheekaas laga maqlo jamaacatuna la wadaagsatay duunahu asiga ka dambeysa dad adiga kaa dambeey lahay oo ninkan hadduu hore ka dhiman lahay adiga tilmiidkuu noqon lahaa yaa kula mid noqday aw kownuhu waqad yaxmiluhu calaa dalik kownuhu kownu sheeki asgara sina axaadiidta ad wax ka warisay meelad u martad waysay nin yar shiikii u wax ka warina u hore ka dhintay axaadiidtii shiikaa looma mari kara ilaa asiga maahan dantii aad kugu qasabta markii inadkiiga wax ka warisay markii aad axaadiidii ka warisay yaad haddana goynaysaa waxaad ka warinay shayku shaykihi aw shayku baad ka warinaysaa wakownu asqar minhu min arraawi canhu ninka asiga ka warinayo yuu ka yaryahay ha ka yar taas marka waxaa la yihahdaa khilaafu tawaaduci fi diin waxaa weyaa ninkii cilmi aad ka faa'idaysatay badala maa taxdifuhu wa tuxaqiruhu wa tusagiruhu waxay ahayd inaad an tufahimahu wa tuwaqirahu wa tudhirahu wa tushirahu aad ka faa'idaysatay ha kaa yaraado alictiraafu bilfadli waxay keenaysaa an tunawiha min fadli shaykayga iyo warama hase xadiidkan ii sheeg walow kaana asqar walidalika waxaa leyihi laa yakunu alcaalimu caaliman xataa yarwiya man huwa fawqahu aw milahu aw duunahu marki ilaahay dartiis cilmi ay kaa tahay dadkaa yar iyo dadkaa weyn iyo dadkaa inaad ka barati daba lagaa fiican yahay meeshaan lagaaga wanaagsan yahay inaad ka barati aniga iyo hadde intaanad wax isla dhigateen ninkaan sheeka aan ku wada asiga haddana ku laabana maya fanigu kaaga fiican ka faaidayso wa anta axsan minhu fi fanin falyastafid minka hadhowt waa isla kacaysin khayrka saasaa lagu yaqaan laakin in tiraahdo ninka aniga mar baan kitaab isla dhegeysan jirnay yani yatala-as calaya wayakunu shaykan li la hada nooc min atakabur isla weyn ku jira cilmigana waxaa la rabaa tawaaduc tawaaducu liman tatacalamuuna waqad yaxmiluhu calaa dalika kownuhu kahiira riwaayati canhu nin uu axaadiis badan ka wariyay falaa yuxibu ma jeclo alikhaara min dikri shaykin waaxidin sheekh inuu soo celceliyo calaa suuratin waaxidatin uu kusoo celceliyo ma rabo sheekaanaad cilmi badan ka baratay marka mar kastaba xadathanii fulan xadathanii fulan markaasuu le maanta sidii dadka wax kale isu bedelaan ama asiga tuur waasnad xadiida ilaa shayki ama magacan lagu aqooni ku magacaabo labada salsadiiskale waa haddii saas ay noqoto waxa kugu ximbaaray waxa weeyaan xataa laa yuqaal laysa lahu ilaa shayk waaxid yukariruhu اlyawm wayuciiduhu wayadkuruhu daa'iman yubdi wayuciid markaasaa le taas maaha warac ma ah wuxuu li marka musanifku watasamaxa bidalika jamaacatun baa isu saamaxday oo min ruwaati اmusanifiina kamid e min arwaat musan minhum u kamid yahay alkhaibu abu bakrin khaiib lbaqdaadi ooba asigaba laga soo gaaray culum xadiidkii waqaca fi ma nahaahu canhu faqad kaana lahija bihi mid aada ugu dhawaaqo ku celceliya buu ahay fi tasaaniifihi waxaa waay midka uu khaiib lbaqdaadi sameynaya waxa weeyaan midka lagu yaqaano tadliis shuyuuk xadathanii abu cabd illaahi abu maryam abu fulan ninkii isla sheeki keligiiso waxaawaa dhowr kunyo marna yansibhu ilaa abihi mar ilaa jadihi mar ilaa qabiilatihi mar yansibhu ilaa baladihi wixii markaa mashaaik badan oo kale mutacadid e wixii waa lasoo soo aruuriyey waa lagu ogaaday inaysan ahayn waxa dhan ina shuyuuk badan aysan hal keli ayihin maxaad ka faa'idaysata meel badan waxaa la yidhaha been luga dheer ma leh النوع الثالث عشر معرفة الشاad waxa weeyaan shaad iyo iyo kan kalena waan ku darayna labadan way isleeyihiin labadan baaboo soo socoto insha allah nuskan saaco ka dhima shaad baan inta ka hadlaynaa الshaad مأخوذ من الشذوذ والشذوذ في اللغة هو الانفراد عن الجماعة ولذلك النبي وxuu uri من شد شد في النار إذا الشاذ مأخوذ ايش من الشذوذ وهو في اللغة الايش الانفراد تعريفkana waa kana waa kuu sheegaya markaasu ruwiyna عن يونس عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس لم يعرف لم يعرف بالتدليس أفضل مما عرف به الشافعي مقولdan hadda fiiriyaa kutub المصطلح hadaa raadis waxaa loo تkriijinayaa معرفة الحاakم كلاamkan shaafiعي uu yihi waxaa lagu leeyahay rawى canه الحاakم بسندي في kitاab معرفة علوم الحديث بينما الصواب أن هذا الكلام بنفسه قاله الشافعي في kitaaبه الرسالة marka inaad masderkiisiyo maطبوuca وqاaله بqلمhi aad ka soo نqlisid خayr ايش an تنqله min الحاakم وأمثاaله بma أna risaalo aan aniga darsiya hadda ka hor walidalika ma meelaha uu imaam الshaafiعي ku yihaahdo culumta imaam الshaafiعي fيma yatacalaq bاlأصul وataqcid الqawaacid kitaabada risaalada looma lagama kaaftoomi karo lidalika daalibka inuu gato muraajice aada u fiican tahay لanna usul الfiqhi fi اlأزmina الmutaأkhira waxay u badan tahay qawaacid jaamida ah oo xaqiiqadii hadii tiraa sheeka hal mithaal buu maanta dhan kugu celinaya qaacidadan dhibka badanne amhilo kale u yeel haddaad tirahda ma axad yacrifu lianna waxa weeyaan furuuc badan oo usuusha ku jirta qawaacideeda mutaahiriintaa sameeyeen bima ana annusuusa cindahum qaliila namaadij oo isdhex gashay waa la heli waay walidalika cilmu lusuul hadda wuxuu noqday fi kaiiri min qawaacidihi wa furuucihi weyn ma laha ardayga inuu lafdiga xifdiyo haddii adeegsa la yidhaahdo oo qawaacidan dhowr amhila iyo waaqica uu keen la yihahdo waa ku adagta marka mujarad xifdi اqawaalib wax tari mayso haddii aadan amfiladii iyo adiga aada adeegsa karin waa shay iska jaamido buu noqonay marka imaam shaafici or laysa shaadu ma aha laysa shaadu min axadiid xadiidka shaadka ma aha an yarwiya hiqatu ninka hiqada inuu wariyo maa la yarwi gayruhu wuxuu asiga aan ahayn w wixii asiga kasoo haray waxayna warinayeen inuu wariyo shaad laguma noqdo bimacnaa ninka iqada inuu xadiid la keli noqdo shaad laguma noqdo yani hadduu xadiid keligiis oo wariyo wax la wadaagsana ay jirin wax la wari ay jirin shaad laguma noqdo ko inama shaadu waxaa la yihahda an yarwiya iqatu inuu wariyo xadiida yukaalifu ou khilaafayo xadiidkaas maa rawa nnaas marka fiiri shaadka qayd lmukhaalafa ku qeyda laysa shaad an yanfarida araawi bxadiidin laa yarwi macahu gayruh xadiidu keli la noqday wax kaloo warinaya ay jirin shaad laguma noqdo laakin shaad waxaa lagu noqdaa inaad xadiid warisid aada dadki waxay wariyeen ku khilaaftay kaas shaadaa lagu noqdaa bimacnaa اktilaafkaas sawاء fi fi sanad xadiid abi hurayra lagu yaqiina ayaad ibn mascuud utiirinaysa ama matni oo nafyi kusoo arooray dadki ay ku wari isbaat warinaysa shaadkaasaa la yihahda ayb kalaamka shaafici waadix w waxaka alxaafidu abu yacla alkhaliili alqasweyni naxwa hada midkaanuu ka sheegay can shaaficiy wa jamaacati min ahli اxijaaz uma qaala wuxuu ri abu yacla alkhaliili ogaal yuu kalaamkii shaafici u yiri intuu soo naqliyey yu ogaalku khilaafay ayb abu yacla alkhaliili kitaabuu leeyahay u leeyahay alirshaad fi macrifati rijaal waa kutubtan cumdada u kamid yahay waa maطbuuc bihalaati mujaladaat waa kitaab macruuf la yaqaano uma qaala wuxuu ri abu yacla aladi calayhi xufaad الxadiiث xufaad الxadiiث markaan qabano shaafici waa faqiihe xufaad الxadiiث markaan qabana waxaa xadiid shaad la yihahda ana shaada waxa weeyaan maa laysa lahu ilaa isnaad waaxidu isnaad keli ah yashudu bidalika ou la shaad noqonayo shaykun ou la shaad noqonayo hiqatan kaana shayki ahaaya aw gayra hiqatin ahaaya farqi uma dhexeey famaa kaana can gayri hiqa wuxuu nin aan hiqo ahayn uu la keli noqday famatruukun waa laa yuqbalu wamaa kaana can hiqatinne ninkii hiqa wuxuu la keli noqdana yutawaqafu fiihi walaa yuxtaju bihi halkaasuu la maray abu yacla alkhaliili isagoo u tiirinaya xufaad alxadiid aimat alxadiid shaadi wuxuu yihi maa tafarada bihi raawin alila mطlaqa walaysa lahu ilaa isnaad waaxid marka tafarudkaas aan shaad ku xugmino ah haddaan shaadki laba u kala qaadaynaa in kaana ladi infarada bihada isnaad hiqa wa nuuqifuhu waxaan raadinaynaa asbaabtii looga aqbali lahay in kaana hiqatan xaafida daabita mumkin yuqbal in wujida lahu maa yuqawiihi min almutaabacaat bacda alya'si minha oo marka hore aan ku xukmina wala adig almuhim hore looga xukminayo in kana ladi tafarada bihada isnaadi gayra hiqa ama daciif haduu yahayna marduud waa labadaasuu meesha ka bixiye asaga xukumka noo keeni doona wadakara alxaakimu abu cabdillahi alxaafidu ana shaada huwa alxadiidu aladi yanfaridu bihi hiqat min ahiqaat walaysa lahu aslun bimutaabicin lidalika hiqa meeshi abu yacla ou laba ka dhigay aa xaakim waa gooy midkii daciifka wuxuu la keli noqonaya munkaraad dhihi doonaa kaas abuu yacla qismigii hore ka waafaqay wuxuu yihi huwa alxadiidu weeyaan aladi xadiidka yanfaridu bihi hiqatun ou la keli noqonayo oo min ahiqaati ah walaysa lahu asluna malaha bimutaabicin lidalika hiqa xadiidkaas ou la keli noqdayne iqo kaloo kumutaalacayna ma jiro waa ta'kiid litafarud bas le waa midaan dambe walaysa lahu aslun bimutaabicin lidalika iqa waa nafs alkalaam aladi bada'a bihi xaakim marka wuxuu leeyahay xadiiskaan hadaad maqashid maa tafarada bihi iqa wamaa tafarada bihi ayru iqakaas daciif waa iska dhah wuxuu iqa lakeli noqdo markaasuu musanifka intaasuu ku joojiyey ibnu xajar wuxuu ri kalaamka xaakim dhamaystira ka maql wuxuu ri xaakim markuu saas yihi walaysa lahu aslu bimutaabici lidalika hiqa wayanqadixu fi nafsi اlxaafidi ana alxadiida galط wayacjizu can iqaamati اlburhaani caleyh hada min tamaami tacriif alxaakim wuxuu ri waa xadiid nin hiqa ou la noqday ninka xaafidka xadiidka fiirinaa waxaa u cad inuu xadiidkan baail yahay laakiin ma dhihi kara maxaa baatil u yahay daliila uma keeni kara markaasuu ibn xajar wuxuu yihi hada huwa sawaab liana ashaad bihada lmusطalax juz min alcila wa adaquha yani waa cila cilada qeybteeda adag oo wixii aad dareemaysa nin baa hadalkuu sheegayo ninki nin aada wanaag ku taqaanid wa umabareegid ninkaa beenaa sheega hadalki inuu sax en waa ujeeda waaa le rumeesha maanta isk iska qabsan la-day waa maay hadalkan hadal la aqbali karana ma ah ninkiina ma dhihi karta war waxaad sheegto wax jira ma ah marka waxaad leedahay ninkaan xaggee laga soo galay maanta hadalkaan intuu ka keenay waa islaadi nafs alkalaam waay yanqadixu fi nafsi alxaafidi an alxadiida galط walakin yacjizu alxaafid can iqaamati daliil calى ana hada alxadiid ish galad bikada wakada ma dhihi karo ayb marka fiiri musanifka ibnu salaax intuu gooyey tacriifkii xaakim aakhirkiisa iyo haddana kusoo celi kalaamka anahu lahu fiiri waa kana markaasuu ri wadakara wuxuu sheegay anahu ana ashaad yugaayiru lmucallala xadiidka mucalalka inuu ka duwan yahay min xayثu ina almucallala ninka xadiidka mucalalka ah wuqifa calaa cilatihi baa lagu istaagay addaalati tusinaysay calaa jihati lwahmi fiihi wahmiga ka dhexdhacay cilada tusinaysa waa la ogaayay washaadu lam yuuqaf fiihi calaa cilatihi kadalik waa meeshu la anahu yacjiz an iqaamati ish addaliil alaa calaa dalika ayb saddex tacriif weeyaan tacriifka ugu weyn waa tacriifkii khaliiligii wuxuu yihi kulu ma tafarad bih raaw iqa kaana aw gayra iqa waxa weeyaan shaab laakiin xukumkuu kala bedelay xaakim ma tafarada bihi iqa ama ma tafarada bihi gayru iqa falaysa bishaab imaamu shaafici wuxuu yiri waa inuu iqa ahaada wa ziyaadatan calaa dalika an yukhaalifa saddexdaas waa inaad fahamtay jawharka ka dhexayso marka musanifkaa kuu taxliilinaya qultu amaa maa xakama shaaficiyu calayh xadiidka shaafici uu ku xukmay bishuduud falaa ishkaala ishkaalka ma jiro fi annahu shaadun inuu yahay gayru maqbuulin inuu shaad gayr maqbuul yahay hadalka ma jooga buuri kaas ayib hadda fiiri hadalkaas shaafici u hadda ibnu salaax ku waafaqa waxaa si xoogla igu soo horjeedaa hadalkii uu soo qarinay oo haddii xadiidka laysku khilaafo mawsuul iyo mursal mawquuf iyo mursal wuxuu ri qowlka saxiixa ah waxa weeyaan almarfuuc almawsuula la qaadanaya kuwa khilaafsanba ha bateeno ama ha yaraadeen intana dan muxuu ku leeyahay mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu minhu ictibaaran biqowli shaafici anahu esh mardud isma keeni kara hadalkaasi waa sida ibn ibn ibn xajar uu yihi tanaaqud weeyaan inaad fii baabi shaad aad tiraahdi mukhaalafatua limaa rawaahu hiqaat macnaa ima akar cadadan aw aqwa minhu aad tiraha waa shaad haddana aad xaggana ku tiraahdi alcibratu biman wasala xadiid walaw kaana waaxida waladiina awqafuuhu akar aw axfad hada wax iskeeni kara ma ah ayb markaasu yihi waama maa xakaynaahu can gayrih wixii aan ka soo waranay waxaan shaafici ahaan aan u tiirinay oo xaakimi abuyacla ahay fa yushkilu ama fa yushkalu waxaa lagu durayaa oo ishkaalku keenaya bima yanfaridu bihi wuxuu la keli noqonaya alcadlu alxaafidu daabit waxay keli noqdeenaa ku soconaya ka xadiid inama alacmaalu binniyaat fa inahu xadiidun fardun tafarad bihi cmar cmar laa kalaama calayh radia allahu canhu can rasuuli الlah uma tafarada bihi can cmar calqamat bnu waqaas aniga mar badana calqamat bn abi waqaas aan ihahda khata calqamat bnu waqaas waa taabici wa akطأa man caddahu min الصaxaaba sacd bn abi waqaas ma ah lakin calqama waa taabici lakinahu hiqa uma can calqama moxamed bn ibraahim ataymi uma canhu yaxya bnu saciid alansaari calaa maa huwa saxiix cinda ahli lxadiid fiir hadda haddii aan idhaahdo xadiid haddii aan idhaahdo shaad waxaa layihaha maa tafarada bihi hiqa haaulaai tafaradu bi hada alxadiid wahum hiqaan calaa qawli abi yacla alkhaliili waxay noqonaya inuu la yihaahdo fiih sax wala xaakim waxaa looga badbaadayaa xaakim ma dhihin iqa kasta wuxuu la keli noqdo kuma aamusin wuxuu ihi iqa wuxuu keli noqdo haddana ay ku caddahay inuu qalad yahay xaakim wuxuu le xadiidkan waxaa ii cad inuu sax yahay qalad iuma cadda marka saasaa lagu marsi karaa midka xaakim ayb wawdaxu min dalika waxaa kamid aburi ah xadiidu cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar ana nabiy sal اllau alayh wasalam nahaa can bayci lwalaa'i wa hibatihi yihi xadiid cabdillaahi bni dinaar laysa camr bnu dinaar ya muhamed anta kunta taqul camr bnu dinaar ayb tafarada bihi cabdullahi bnu dinaar buri fiiri waat aan hore soo sheegnay muslima wuxuu iri annaasu kulluhum ciyaalun calaa cabdillaahi bni diran fi hada alxadiid ninkan oo ka wari cabdullaahi bni cumar oon asiga ahan ma jiro marka maxaa laleeyahy markaan cabdullaahi bni dinar hiqa weeyaan tafarada bi hada alxadiid calى qowli abi yacla anahu ish yatawaqafu fiih walam yatawaqaf fiih axadu bal culamaau اxtajuu bihi waakaduuhu وqالوا lا يجuز byع الولاء وlا byع وlا hibته وxadيiث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم dkla مkةa وعalى رأسihi مغfr nebiga makuu galay asoo madaxa u saaran tahay koofi direen xadiidkaas waxaa laga faa'idaystaan hore waan soo sheegnay markaan nusaata nagar ku jirto baycel walaa maxaa lagala jeedaa inaad walaa baad ku leedahay sharcan hadduu ninkaas dhinto wax dhexlewa adiga walaad ku dhexlaysaa welihii aad ku lahayd inaad gedid ma banaano sibadiisana saas weyaa nebigaa maka soo oo calaa ra'si mifar waxay daliil u tahay annahu laa yajibu calaa kuli man dakala maka an yadkulahaa muctamiran aw xaajan dadaa waxaa leeyahay maka in la gala ma banaan ilaa binusuf maadaama nebigaa soo koofi madaxa ugu xiran tahay u galay inuusan mutanasig ahaynay daliil u tahay sax wala la lianna lianna yajibu an yakshifa ra'sahu ninka hadduu muctamir yahay iyo haddii uu yahay xaajba madaxa inuu banayaa waajiba wa kownu nabiy dakala maka wacalaa ra'si mifar daliil calaa jawaazi dukuuli makata min gayri ixraam waadix wala la ulajeedada intaas tafarada bihi maliku can zuhri fakulu hadihi axaadiitan oo dhan mukarajatu fi saxiixayni maca anahu laysa laha ila isnaad waaxid isnaad keligiisa ilaada تفرda bه ثqتna la keli noqday و في غرائب الصحيiح أxaadiidta صحيixa ku jirto غarاa'بta ah أشباah لذalika غayru qaliilat wax badan oon yareyn oo غrاaئب ah laysa laha ilا isناad waaxid ah صحيiحayn ku jiro fضلا عan غayriha min الكتب الأخرى وqad qaala مسلم بن الحجاaج للزهري نحو تسعيiنa حرفا yrwيه عن النبي laa يشhaaرك فيha أحad بأسانيd جiyاad مسلma wxuu ri في kitaabi صحيح في kitaaب الأيمان markuu maray uu xadيiث زهري la keli noqday ou sheegay markaasaa wuxuu ri muslim liلzuhri wuxuu leeyahay naxwu tisciina xadiiثa muslim xadiiث ka cabira xarfan ma dhihi liلzuhri naxwu tisciina xadiiثa yarwiihi can الnabiy sal الlaه alيه wasalam zuhri ou nabiga ka warinayo laa yushaarikuhu fiiha axaadiidaas wax kula wadaagsanayo axadun ousan jirin biasaniid ouna ku wari zuhri jiyaad axaadiis wanaagsan jiyaad jayid jamciisa xadiid jayid hadii la yihahdo waa macnaa haabit marka hadday ahaan lahayd mas'alata tafarud hiqa bima laa yarwiihi gayruhu hadday shaad ahaan lahayd sagaashankaas xadiid oo zuhri la keli noqday oo dhan waa laga istaagi lahay buu ku leeyahy walaa qaa'ila bidalika fadala dalika calaa ana tacriifa abiyi cala alkhaliili lishaad fiihi nadar markaasuu yihi fahada aladi dakarnaahu wa gayrahu midkaan aan soo sheegnay iyo midkaan midkiisa kale min madaahibi aimati اlxadiidi kamid ah yubayinu laka wuxuu ku cadaynayaa anahu ana shaada anahu anahu anahu alxaal washan laysa alamru fi dalika calى اliطlaaqi iطlaaqa ma aha sidaas aladi iطlaaqu ataa bihi اlkhaliilu ataa bihi اlkhaliiliyu uu la yimiday wاlxaakimu uu la yimiday ma aha maadaama aan kuu sheegay axaadiis badan oo asaaniid keli a lagu wariyey maca dalika lam yatakalaf الاxtijaaji canha axad inay siday u sheegeen arrinta u ahayn ay tusinaysaa laysa alamru fi dalika calى اliطlaaq so u iطlaaqa inuusan ahayn aladi iطlaaqu ataa bihi اkhaliil اxaakim bal اlamru fi dalika calى tafsiili nubayinuhu fanaqul ida farada raawi ufiirsada midaan midii hadda u soo qaaday musanif ida nfarada raawi hadduu lakeli noqday bishayin nudara fiih waa la fiiriyaa raawigaas fain kaana hadduu yahay man farada bihi wuxuu la keli noqday mukhaalifan nin khilaafsan limaa rawaahu wuxuu wariyey man huwa awlaa minhu nin kaga awleysan bilxifdi lidalika midkaas wa adbatu ka koobid badan kaana waxau noqdaa man farada bihi wuxuu la keli noqday shaadan marduudan iri kalaamka yucaakis tamaama maa qararahu ibnu salax qabla qaliil xadiidkii shalay hadda wuxuu yihi mukhaalafatu hiqa liman huwa awlaa minhu bilxifdi wadabt laba raawi haddii mid uu ka awood badan yahay midka kale ou xaafid daabit yahay xadiidka mursal ou ka dhigo kii kale xadiidka mawsuul ou ka dhigo calى hadihi اqaacida mawsuulki marduud waay wayakun muctamar huwa mursil liannahu aqwى xifda waadbatu xadiiثa hadalkaas hadalku qari wالصaxiix aladi calayhi jamaahiir ahlicilm an alcibrata bima bilmawsuul uu yihi kuliyatan ugu soo horjeeda wain lam takun fihi mukhaalafa marka xadiidkii uu la keli noqday hadduusan wax ku khilaafan lima rawaahu gayruhu usan khilaafin wainamaa huwa amrun ou yahay rawaahu huwa asiga ou wariyey walam yarwihi gayruhu wax asiga aan ahayna uusan la warinin fayundaru fi hada raawi waa la fiirna almunfaridi xadiid cid kaloo warisa aanan jirin uu ninkaan wariye fain kaana cadla xaafida mawsuuqa biitqaanihi wadabtihi qubila waa laga aqbalaa man farada bihi walam yaqdax اlinfiraadu fiihi inuu la keli noqday ma lagu durayo kamaa fi ma sabaqa wixii soo hormaray waxaa ku dhex jiro min alamhilati oo xadiid inama alacbaaru annahyu can bayci اlwalaa xadiid alati tafarad biha zuhri waa axaadiid ruwaad iqaada ila keli noqdeen waxay ku khilaafeen ayna jirin waa la aqbalayaa bu hadalkaas midaan layskuma diidano waa tii uu shaafici yihi laysa shaadu an yarwiya fiqatu maa laa yarwihi gayruhu haddii asiga wax u keligiis la noqdo wax kalo warina ay jirin shaad lama dhahayo wain lam yakun haddii uusan an raawiga miman yuuhiqu bixifdihi waitqaanih xifdigiisa itqaankiisa laguma kalsoono lidalika aladi infarada bihi waxuu la keli noqday inuu sugay laguma kalsoono kaana infiraadu waxau noqdaa khaariman lahu mid macnaha khurmi waxaa la yihahdaa jidaarka marka mee laga duleeliy khaariman lahu macnaha midkii wax wuxuu la keli noqdo duraawa harmi muzaxzixan lahu mid ka fogeeyay noqonaysaa can xayiz الصaxiix xayndaabkii صaxiixa ow lahay bay ka bixinaya xayiz manaa jidaarkan xayiz bu hadda anaga noo yahay marka wuxuu leeyahay haddii ninka xadiidka la keli noqday dadna uusan ku khilaafin xaafid weyne uusan ahayn xadiidkiisi culaysay kusoo kordhinayo darajay ka nisqaaminaysa an xayiz saxiixay ka bixinay uma huwa bacda dalika markuu saxiixaka soo dega kadib daa'irun wuxuu ku wareegeysanayaa bayna maraatiba mutafaawita saxiixa markuu kasoo dego wuxuu soo dhexgalaa maraatib kala duwan bixasabi alxaali xaalka asiga uu yahay fain kaana almunfaridu bihi hadduu yahay gayra baciidin min darajati alxaafid adaabit almaqbuuli ninka hadda dhowr maruu kala bixiyey hadduusan xaafid ahayn u daabideen xadiidkiisa saxiix waa kasoo dega laakiin haddana daciif uma degaayo wuxuu ku haddana loo fiirinayaa ninkaas xaafid ba ha kasoo dego laakiin hadduu qariib min alxaafid daabid u dhow yahay almaqbuli tafaruduhu tafarudkiisana la aqbali karo istaxsanaa xadiidahu dalika xadiidkiisa xasanan ka dhigayna saxiixaan kasoo dejinaynaa waa ninkii saduuqa ay wuxuu la keli noqday xadiidkiisa waxaan ka dhigaynaa xasan walam naxutahu uma dejinayno ilaa qabiil xadiid daciif inxiaabka waaa laa qofka markuu maashi kasoo dhaca la xabita camaluhu bimacnaa camalkiisaa hoobtay macnaa waa dhacay weya wain kaana raawigi baciida min dalik hadduu darajat alxaafid daabit ka fog yahay radadnaa man farada bihi waxuu la keli noqdi waan celinaynaa wa kaana min qabiili shaadi lmunkar shaahibkaas hadduu ka dhaafi lahay wakaana min qabiil munkar adhi lahay liannahu maa tafarad bihi daciifu xadiidkiisa munkar taas hadduu dhihi lahay waa laga aqbali lahay ayib faharaja min dalika waxaa ka baxay oo ka soo baxay ana shaad almarduuda qismaana inuu yahay axaduhuma alxadiidu alfard lmukhaalifu xadiidka keli ah raawigii la keli noqdayna dadka alxadiiث اlfard اlmukhaalifu aلthani alfardu weeyaan aladi laysa fii raawihi ninka la keli noqdayna uusan lahayn min aلhiqati wاdabti kalsooni iyo dabdigane maa yaqacu wax dhacaya jaabiran oo kabayo limaa yuujibu tafaruda tafarudkiisa waxa waajibin waajibinayo kabaa dhah limaa yuujibu tafaruda washuduud shuduudkii iyo tafarudkii ku dhacay hadduusan haysanin xifdi iyo dabdi kabayo min الnakarati wالضaciif الثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف min amakanati wadacfi bayaan le kuwaana lagu bayaanina ulajeedada waxa weyaan raawiga xadiidka la kala noqday hadduusan hiqa iyo dabti lahayn oo kabayso wuxuu la keli noqday in laga aqbalo fiiriya ninkan haddii xadiid uu la keli noqdo haddii uu idaa tawafara fiihi min aldabti waalxifdi yaqacu dalika xifdigii wuxuu kabayaa tafarudkiisi oo waa laga aqbalaya haddii uu wixii la keli noqdo xifdi iyo dabti ilaa xaddina ousan haysaninna xadiidkiisa nakaara daciifu usoo degaya sidaasaa loo jeeda ayb النوع الرابع عشر معرفة المنkر من الحdيث waa yaryahay midkan wax sii dhib badana ma alkhulaasa ya akhwaani sidaad ufahantaan shaadka hal shay baa shaad lagu magacabi karaa muctabar ah an yakuna aladi tafarada bihi hiqa wa an yakuna mukhaalifan liman huwa awlaa minhu bilqabuul shaad haddaa rabtid kaas le qaado munkarna waxa weeyaan ama maa tafarada bihi adaciif shadiid dacfi waa midkaad u noo sheegay waa munkar ama waa daciif maqbul dacfi laakinahu maca dalika khaalafa labadaas haddaadan qaadanin inta kale maanta dhan waad ku wareereysa balغnaa can abi bakri أحmed bn أحmed bni haarun albardiji alxaafidi أnahu qaala inuu yihi anahu anahu qaala alxadiiث اladي ynfarج bه الrajul walaa yucraf matnه min غayri riwaayatihi la min alwجه اladي rawaahu minhu wala min wجه آakar faأطلqa albardijuju dalika walam yufasil balغnaa waxaana soo gaaray buu yihi can abi bakri أحmed bni haarun albardiji alxaafid anahu ana اlmunkar alxadiiث weeyaan aladi xadiidka oo yanfariju bihi rajulu ou la keli noqonay walaa yucrafu matnuhu aan la aqoonin min gayri riwaayatihi jidkaas asiga uu ku wari mooye meelka lagama yaqaano laa min alwجه aladi rawaahu minhu wejiga asiga uu ka wariyey wax ku mutaabacaysanoo mutaabaca lagama hayo walaa min wajhin oo shaahidana looma hayo kaasaa waxaa layihaha bu uri abubakri badriji ninka firi abubakrin ma dhihin ninkaas xadiidka la keli noqonayo ama waa hiqa ama waa daciif ma dhihin laakiin xadiid kasta oo nin uu la keli noqdo matnigaasna mutaabacana ay lehe shawaahidna ay lahayn munkara la yidhaahdaa uu yihi abu bardiji ayib markaasuu yihi faadlaqa barjiyu bardijiyu dalika walam yufsil walam yufasil kalama qaydno aladi yanfaridu bihi inuu siqa yahay inuu daciif yahay kalama qaadin wixiiba uu raawi lakali noqdo meel kalena aan la aqoon ilaa asiga mooye waxaa kusoo noqonaya xadiidkii cabdillahi bni dinaari kulligaa soo wadagalay haddana markaasuu yihi wa ilaaqu اlxukmi xukumka in layska ilaaqo cala tafardi lagu lagu ilaaqa biraddi lagu ilaaqa in la celiy aw nakaara aw shuduud mawjuudun waa mid la helayo fi kalaami kaiiri min ahli cilmi min ahli xadiid dheh in layska yihahdo maa tafarada bihi raawi waa daciif waa munkar in layska yihahdo badanaa waa laga dhexelaya fiiriya waa layska ilaaqay laakiin badanaa xadiidka marka le tafarada bihi fulan wahwa munkar ninka saas munkar ku dhahayo waxaa meesha ugu qorsoon ninkaas wax la tafaruday laysa ahlan lilqabuuli minhu laakiin ayaga mafas ma tafsiilinayaan markaasuu musanifku wuxuu ku yihi wasawaabu fiihi sawaabka midkaan ku jira waxaa weya altafsiil aladi bayanaahu aanifan fi sharxi shaad oo ah munkar waxa weeyaan maa tafarada bihi الضaciif oo shadiid ضacfi ah ama ضaciif laysa bishadiid lakinahu maca almukhaalafa ayb markaasu wuxuu ri musanifka asiga naftigiisaa dirtaan sida oo la rab uma sheegin ms munkarka marka waxaad qaabtaa si ibn xajar yiri muslim wuxuu ri calaamat lmunkari min alxadiid ana araawi idaa rawaa shay tajidu riwaayaatihi mukhaalifa liriwaayaati hiqaat munkaro ku magacaabo marka waxaa lagu fasiray waa asigoo daciif ah haddana riwaayaadkii hiqaadki ay khilaafayso munkar baa la yihahdaa ama waxa weeyaan anahu shadiid dacfi walam yukhaalif axad fahuwa ish munkar labaad munkar khilaaf lmacruuf waay وعnda hada naqul waxaan leenahay almunkaru yanqasimu qismayni yanqasimu qismayni ir waxa way mansub binasci اkhafi yanqasimu ila ilaa ma rabta ah, yanqasimu qismayni waa banaan tahay waa sax ilaa qismayni ayb calى ma dakarnaahu fi shaadi fainahu bimacnaahu waxaa laleeyahay munkar iyo shaad baynahuma اجtimaac wاftiraq اجtimaaع waxay kuleeyihiin baa leeyahay bmacna tafarud ana hiqa ana shaad tafar fiihi tafarud wa ana almunkar ayda fiihi tafarud واftiraaq waxaa weya sida ibn xajar hore noogu soo sheegay ana shaad fiihi qayd الmukhaalafa wاlmunkar laa yushtarad fiihi qayd الmukhaalafa labadaas waa la dhihi karaa ama waxaa la dhihi karaa yجtamicaani fi الmukhaalafa oo ana الضaciifa ida khalafa faxadiiثhu munkar وana shaad ida khalafa xadiiثhu shaad qeyd lmukhaalafa way isku leeyihiin waxay ku kala tegsan yihiin ana raawiya shaafiqa wa raawiya lmunkar daciif labadaasna waa la dhigi mithaal awali wa huwa almunfarid lmukhaalifu lima rawaahu hiqaatu mithaal lawali awalkan waxaa weyaan wa huwa almunfaridu almukhaalifu lakay noqday lima rawaahu hiqaatu mithaalkiisa waxaa kamid ah riwaayatu malik can الzuhri can cali bni xusein an cumara bna can cumara ibn cثman can usamata bni zaydi can rasuuli الlahi sal اlه alيه waslama qaala laa yariثu lmuslimu اlkaafira wala lkaafiru lmuslima musanifka waxa weyaan abcad الnajc inuu xadiid malik jabl fi lxifdi sax wala la إذا ما تفرد به مالك هل يعتبر شاذ أم منكر shaad laakiin in munkar baabkiisa lagu sheegay maxay noqonaysaa ir hadirtaan waxuu ku dhihi doonaa fakhaalafa malikun wuxuu khilaafay gayrahu min athiqaat fii qowli ou ku khilaafay cumara cumar bn cuثmaan uu yihi ninka waxaa weya camr bn cuثmaan waxaa waa mukhaalafa fi sanad wa ruwaadkii hiqaadka ah gayra malik ka wariyeen can cali bn xusein can camr bni cuhmaan sidaasay wariyeen labada waa isla dhasheen camar iyo cumara kala jiro laakin hada alxadiid almacruuf canhu huwa xadiid weys camr bni cuhmaan malik wahima fadana ana aladi xadatahu huwa aku camri aladi huwa cumar ibn cuhmaan sax mukhaalafatu malik ahiqa aljabal lima rawaahu hiqaat akharu cadada yakun s shaadan ama an yudkara dalika fi s fi اlmunkari haطأ hada خطأ وذkر مسلم صاaحب الصحيح في kitاaب التمyiiز kitاaب التمyiiز مطبوع weyaan مجلد صغير a qeyb dhan mooda yaali wuxuu ri أنa kula man rawaahu xadيidkan inta weriso dhan oo min أصحاaب الزهري qاala فيhi wuxuu ri kuligood waxay yihahdeen cمر بن عثمان yaعnي بفتح العyn cمر malik keligiisa wuxuu ri cmر وذakra wuxuu sheegay mسلم أنa malika kaana yushiiru biyadihi yadiisa inuu ku ishaaray ilىa daari cmar بن cثmaan wuxuu dhihi xadaثanii cmar بن cثmaan daartiisu ku ishaaray kaأnahu calima anahu yukhaalifuunahu inay dhihi doonaan maalig wuu khilaafay dadka min baabi التأkud anahu jaazimu calى ana ladii xadaثahu huwa cmar walaysa cmr ou daartiisa ishaaray ninkii gurigaan iska lahay oo dhintay xadiidka ii sheegay saasuu dhihi jira kulu dalika maa nafaca malik hadda calىa qowli man yaquul ina hiqata idaa khaalafa falcibratu haddii la dhihi lahay maanta labadooda saxay wada noqon lahayn sidii ibnu salax soo taxriijadi ana malik wahwa laa yuqadam caleyhi axad wamaca dalika majmuuca min ahiqaat a laga rajaxay riwaayadiisa asigoo saas ugu dheganaa layihi ma jirto malik waa wahm ayb wacamru iyo wacumar jamiica walad cuثmaan weeyaan khaladka malik uu ku dhacay labadan laba isla dhashay gayra ana hada اxadiid xadiidkan asiga inamaa huwa can camrin weeyaan bifatxi اlcayni waxakama muslimu wagayruhu calaa malikin bilwahmi fiihi maalig waa wahmi buu yihi hadalka muslim saxiix wa maalig wahima fakhaalafa aruwaad fi tasmiyati man rawaahu hada alxadiid bicumar wahuwa sawaab anahu camrun di aabmaha wahmi waayo lakin idkhaalu dalika alwahmi fi lmunkari hada min tasarufaati ibni ish asalaax ومثال ثاني وهو الفرد الذي ليس في راawيه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده qeybka labaad waxa weyaan buri ma تفرd الفرد الذي laysa في raawih ninka wariye malaha min الثقة والإتقاn kalsooni iyo sugnaan maa يحتml macahu تفrudhu wax loo qaado karo wuxuu la تفrudo wax sababayna in lagu qaato malaha مثaalkiisi waxa weeyaan مثاal ثاني ma ruwinaahu min xadيiثi أbي زukayr يحyى بن محمد بن qays عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر faina الshayطaana idaa ra'aa dalika qaadahu xadiidka markuu jirin qaabdiradiisa waaan waa nuur nabu waa ka maqan tahay ba siga kulu balxa balxi waxa weeyaan timirta darajaadka ay soo marto marka hore ay soo baxayso balxia la oo markii haddii la cuna tega qarar ay tahay busriyaa ku xigto markii ka baxda rutabaa ku xiga markii ka baxda tamaray gaaraysaa islaamta marka muxuu ri ninkan waxaa malayna beer oo wuxuu lahaa geedo timiro ku taal markaasuu inuu xadiid noo sameeyo u rabaa kululbalxa buri balxigaas oo timirta bilawgeeda ah bitamri waa timirta meesha ay kasoo bilaabato iyo meesha ku dhamaato waa mugtahay isku cuna bur isku goosaarta fa ina shayطaana idaa ra'aa dalika gaada waa murugoona waa caroonaya wayaquulu waxau leeyay caasha bnu aadama waa noolaaday xataa akala ljadiid bilkhaliqi kii jadiidka ahay oo balxiga ahay wuxuu ku cunay mid khaliq ahoo duugoobay oo timirtii oo bislaatay ah yuu isku cunay cumrigiisa dhirir badana waa ka murugona kulaha marka waa macna ilaada meeqa beeroo bislaanaysa dadka ay joogaan tafarada bihi abu zukayr aa lakana noqday wa huwa shaykun saalixun saalixna ma daciif waa ah. waa daciif zukayr akraja canhu muslimu fi kitaabihi muslim baa kitaabkiisa ugu wariyay muslim ma ka warinin inamaa rawaa lahu fi lmutaabacaat wducafaa yarwi lahum مسلم كما قال العراقي في التغيير غير أنه زkayrki لم يبلغ ma gاarin مبلغ mن شhخص درجadiisa ma gاarin يحتmل تفردh wxuu la kli نoqdo laga أqبali karo ma gاarin وبالتالي waxaan ihi mnkr waay waa mnkr waa la ogol yahay laakin waxa weeyaan eh, lama dhihi karo muslimaa u wariyey lama dhahay muslim aladi ictamada calayhim fi lusuula loo tiiri karaayo alasaniid alati yatbacuhaa bacda اlusul lama dhihi karo wallahu aclam sala اllahu wasalam ala nabiyina mxamedi